bari marka madiine la joogo madiine barigeed waxaa weyaan waxaa weyaan waa bilaadu faris iyo ciraaq dhanka ciraaq ayib ra'sul gaalnimada madaxoodu aatiyatun ama ta'ti waxay ka imanaysaa naxwa almashriqi min naxw almashriq xagga bari bay ka imanaysaa lianna gaalada xilligaa joogtay nabi markuu hadlahayey u awood badnaa reer farisi reer run bay ahaayeen reer ruum baa ka deganaa kana dabacsanaa reer faris saa darteed boqorkii reer ruum hiraqle markay fariintii iyo dhambaalkii nebi maxamed u tegey waa soo dhoweey bal wuxuu ku dhowaaday inuu islaamo ayib laakiin boqorkii reer faris kisra asagu waraaqda nabi xuu waa jajax waa dhaqmay nabiguna waa habaaray salawatullahi wasalam calayh wuxuuna yidhi laa kisra bacda alyowm waa halaagsameen idan way ka kibir badnaayeen gaalada bari jirta kuwii galbeed soogay waa ka kibir badnaayeen oo galbeed reer rum baa jira marka ayada u bannaa ayib xagga kibirka xagga diinnacaybka xagga adkaanta xagga xataa gaalnimada waxay ahaayeen majuus bayan reer farisku majuus bay ahayen kuwana nasaaray ahaayeen waa kala duwanaayeen aaniyan fitanka dijaal iyo yaajuuj wamaajuuj iyo yani fitanka u badan ee muslimiinta halaagi doona ama lagu baabi'in doona ama dhib badan u geysan doona bari bay ka imaanayaan bu nabi salawatu waslam aleh waxaana weeyaan xagga ciraaq ma min fitna bidciya sawaءn kaanat jahmiya aw hayraha fitanka waaweyn ee ummadda dhibay dhammaanteed bari bay ka yimaadeen fitanka hadda maanta muslimiinta si lagu baabaayna ciraaq bay ka yimaadeen ee hadda muslimiinta hadheeyey halkaasbalaayo dhan halkaas u badan tahay ma aha bariga soomaaliya ma aha waxaa laga hadlayaa madiina barigeeda madiina barigeedana waa iraan iyo dhankaas iyo ciraaq wey ayb wlfakru kibirku ama faanku waxaa tiraadaba iyo alkhuyalaa xarakatu kibirku isla weynanka yani alkhuyalaa waa ziyaada fi lkibr kibirkii khuyalaha yaa sii dhib badan ayb wlfakru faanku iyo isla iyo wlkhuyalaau kibirku inta badan wuxuu u badan yahay w haaliban fi ahli اlkhayl fardoolayda iyo walibili geelayda yani dadka xoolo dhaqatada xataa haddii la ego oo la feeriyo dadka lo'da iyo adhiga iyo nubilka iska dhaqo iyo kuwan eshinka iyo geela iyo fardaha iyo hawlaha dhaqdaayey isku kibir ma ah haddii magaalo la yimaado ninka yani isqaadqaadkiisiiyo isla weyninkiisa wuxuu ku xiran yahay xirfaddu ka shaqeeyo xataa magaalada imaw ninka xooguu sariirahaas ka shaqaysay meelahaas ka xoogsada kibir badan kuma jiro ninka baabuurta ka ganacsada xoogu salku yar taagahaya ninka bayloodka wuxuu aaminsan iska yahay darawalka caadiga ee baabuurta kaxeeya yani xirfadaad ka shaqaynaysaay markay indhaha bini aadamka ku weyn tahay adiguna xogo baa ku galhay adig ka haqaynaya yani wax kasta taasiir buu kugu yeelanaya ayib ninka dahabka ka shaqeeya iyo ninka xoogow ka shaqeeya ee dharka keesanka yar taaghaya dahablaha xoogo wax isbidahaya waxaa laga yaabaa laakiin dharka meesha ku jira iyo dahabkiisa is leegyihiin ama ninka dharlaha ku hanti badanya waa macquul laakiin maadaama sancaynuu gacanta ku haya ay yar weyn tahay fii acyuni innaas ku weyn tahay sancadii laftirkeedu waxay taairinaysaa ninka caamilka ka shaqaynaya idan maadaama geelu iyo farduhu xoogow laga fadilo lo'da iyo adhiga kii dhaqanayana xoogow isla wenya yani ninka geelayda maba aaminsan nin lo iyo ari dhaqaaba wax ku yeeli karo iyo wuu yasahaya xataa gabdhahooda ma shukaansadaan waxay sanka yar taagahayaan alfadaadiin fi ahli اlkhayli wاlibili alfadaadiin ee boqolayda ah fadaadiin waa jamcu fadaan fadaankan waxaa lagu sheegaa kumayaalka kunayaal niman baa loo yaqaana ninka xoolaha geela boqolaha boqoley ama kunayaal waxaa tiradaba waa fadaanka waa ninka xoolaha badan jamciyey ee boqolka halaad ama dhowrka boqole halaad ama kunka neefleh waa la sheegaa ayb waxaa kaloo sheegaa fadaanku laftigiisu inuu noqon karo qolyaha ka shaqeeya beeralayda fadaadiinku waa qolyaha xirfadda ka shaqeeya markay shaqaynayaan dhawaaqa lanna fadaanku waxay leeyan waa sawt alcaamil ashadiid dhabaqa markaad shaqaynaysa aad kow qaadda heestaad qaadaysa xoogoga maansada tarinayseed ku shaqogalayso taasaa loo jeeda almuhim waa masla khilaafiya yani fadaanku nabigu wuxu uga jeeda salawatullah sl laakiin maadaama hadda geela iyo ladaba dhigay iyo fardo waxaan u celinaynaa xagga cadadka ahli alkhayli walibil alfadaadiin weliba geela badnaa ama fardaha badnaa ahlilwabari weliba geelayda ahaa ahlilwabar waa maxay wabarku waa yani asalkiisu waa dhogorta ama geela dhagarta geela webar loo yaqaana sida idaha dhogortooda loo yidhahdo suuf riyaha iyo lodana dhogortooda waxa la yhahdaa shacar way kale yihiin <clears throat> ahlu webari geellayda qolyahaasaa xoogow bimacnaa ma geel lama yeelan karo geela lama dhaqan kara maaha fardo lama yeelan kara maaha bal waa ammaanany waxaa weeyaan qolyaha mawaashida dhaqdaaye inta badan kibirka wuxuu ku badan yahay fardoolayda ayb iyo geellayda wasakiinatu xasiloomidu iyo deganaanshuhu haaliban fii ahli اlhanam ailayda lannu aigu waa shay barakaysan wey itakid اlhanama fainaha baraka xadiiku mahani itakid اlhanama fainaha baraka saa darteed nabi kasta wuxuu soo raacay suu rasulku noo sheeg salawat lah sla fi saxiix arigu soo raacay xadaanaa camr ibn marzuuq qaala akhbarna shucba can cumaarata ibni abi xafsa wa kaana iqatan xaafida weliba ninka loo yaqaana cumaara ibna abi xafsa ninka eh, aad buu u jeclaa wiiluu dhalaybaa maalin waxaa lagu yidhi eh, isagoo xadiid buu ka wariyey shucba fii majlis buu ka wariyey cumaara bn abi xabsa markaasuu aad u ammaanay wuxuu yidhi calayka bixadiidi cumaarata bn abi xabsa fainahu kaana haniyan waxaa ninkii haniga ah inuu been sheego waa iska ilaalinaya ninka sayidka ama waaska ama sharabtale beenta waa iskaga ba'ahaya laakiin markaad xoogo iska tahay tacbaan dhulyaal iska tahay haddaad been sheegta aadn wax badan aadan xeerinaysid yani xatal ciidid ataa dan kama lihid dhulkaaba taalaaba laakiin ninku magac iyo meeqaan leeyahay fi ama fi inta badan sharaftiisa u ilaalinaya saa darteed selka waxay jireen xadiista ka qaada dadka sharafta leh sidiyaalka iyo ugaasyaha iyo garaadyada iyo nimanka aqniyada iyo nimanka xadiidka ka qaata lanna wax hadda ku kalifaya inuu nacamleeyo ama uu yihahda ninkan xoogo u yar sulxi ama ka yar gabo ama isha yar dadab ma jiraan lanna biilkiisu haystaa waxba kaa dooni maayo xadiika nabi maxamed buu kuu sheegaa swa inu kaa tagaya ama laakiin markaad ninkan u baahan tahay waxaa laga yaaba waxyaaba badan inay hawadaada ku qaado aad been u sulxiso sharaxaad xoogow aad sugayso ood milixii cusbu ku darto warkii macquul wey ayib saasuu odhan jiray markaas waxaa lagu yidhi fucba wiiluu dhalay cumaadata bna xafsaa fadhiya meesha awowr dhammaantiin raggiinna xadiidkan u yidhi wanaa istaagtaan dhulkataan bur laabudda min kuli waaxid an yuqabila ra'sa ibna cumaara markaasay dhammaantood istaagen wada dhunkadeen xataa shucbana waa dhunkadeen aad buu jeclaa ninka asaga can cikrimata can ibni cabaasin qaala cajibtu lilkilaabi washaa'i yani xikamka makhluuqaadka rabbiga ku jira inaad marar badan fiiriso tadabirtaa loo baahan yahay yani xikmad hadda uu ka hadlayo ibn cabaas waa arrin cajiiba wey wuxuu leey ibn cabaas cajibtu waxaan la yaabay lilkilaabi aygaan la yaabay ayda iyo washaay adhiga adhiga markaad fiiriso qaabku u tarmo iyo sida loo isticmaalo ee loo calfayo loo dhaqdo iyo eyga qaabku u tarmo iyo sida aan loo calfanin markaad isku fiiriso waa arrin hariiba buu leey waan la yaaba buui yani xikmada ku jirta eyga abuurkiisi iyo adhiga abuurkiisa ina shaaa adhigu yudbaxu waa la gowracaa minha xaggeeda fi sanati halkii sanad kada wa kada bur intaasoo nid laga gowracaya mid kafaaro loo isticmaalo mid loo isticmaalo udxiya loo isticmaalo mid la weyeysto mid martisoor laga dhigo yani intaasoo neef baa laga yaabaa sanadkan arigaad oga kac isticmaasho midaad iibiso midaad gowracdo ayb wayuhda waa la hadiyeeyaa kada wa kada min alhanam intaasoo neefna hadiyaba laga dhigi ama ruuxdiisaad u hadiyeyn ama beyt illahi alcatiiqad u hadiyeynaysa intuba washaaw arigaana akaru ka badan minha min alkilaab eygaana ka badan waxaa yani caqliga qiyaaska keenaya maaliga ah miisaanka ikhtisaadiga keenaya shaygu inta la isticmaalo ayuu yaraanaya shayga infaaqiisu u bato oo bixintiisa ay badan tahay waxaa yaraanaya raasumaalkiisa baa yaraanaya shayga infaaqiisu u yarya waxbixintiisa yarteen la isticmaalin waxaa badanaya raasumaalkiisa badanaya kaasuu caqligu keenaya iyo miisaanka yani bini aadamka uu keenaya ayib walkalbu eygu laakiin xagga dhalitaanka tadacu اkalbatu halkii ay wuxuu dhalaa oo dejiyaa alwaaxidatu kada wa sideed bay dhala ama toban ama labaiyo toban ama lix bay dhalaysa halka maray dhasho nafka ariga lix bilood ama toddoba bilood ama shan bilood bu ku dhalaa ayib iguna toddoba bilood bu ku dhalaa xagga dhalmada waa isku dhow yihiin xagga sidka xamliga sidkiisu waa isku dhow yihiin waa isku mid ayib xagga laakiin waxay uurka igu ku qaadaya sideed ilmood ama toddoba ama toban ama labaiyo toban bu dhalaya sideed naas buu ka badan baa ku taxan xaggan afar iyo dhowr baa kaga taxan xaggan afar baa kaga taxan isagoo jiif waxaad arkaysaa toban ay jaqayso maxaa yareen marka xagga taranka hadduu eygu taran badan yahay xagga dhalmada ay iska mid ka yihiin xaggana ey aan la cunaynin oon la infaaqsan la cunaynin inuu malaayiin noqdo nairobi ay qaalidaa la rabay sooma hadde saaban way caqliga bani aadamka ey lama cuno in indha yaroo eh, adu eh, eh, bariga aasiya joogta oon fara badnayn ba ka cuncuna ayib xataa bacd muslimiin baa isticmaala mararka qaarkood ku taasura bacd eh, almadaahib si kastaba noqotee dad yar baa isticmaalo boqolkiiba hal aan adduunkaa dhannayn lagana isticmaali jir waagi hora waa wuxu un dambe wey asagoo marka aan la cunaynin oon la calfanaynin faaniya markuu tarmayo toban iyo labaiyo toban iyo sideed dhalahaya xagga tarankana ariga lamida ah, xagga muddada iyo bisha a ah, haddana eygii waa yaryahay fara ku tiris arag laakiin waagii beriba la gawracahay ee warshado u furaayeen ee beriya dibid lisu dhoofin hayey ee haddaan soomaaliya fiirna waagi beryaba oo yaraan laga dhuufin jiray dekadihii soomaaliya cala aqali taqdiir toban kun oo neefoo laga dhufin jiray haddana ka badnayn waagi beryaba wa maca daalika kee badan arag waa imka uxulahay idan waa xikma rabbaaniya oo ku wareereen ayb waa lagu wareeray waxaa lagu warinaya waxaa lagu talagalay maadaama aan bahalkan adbaysnayn eygan la cunayn hilibkiisa aan loo baahnayn xiraaso yar looga baahan yahay intii xiraaso ku filna waa laga helaya ey wahwah yidhahdo guriga hor fadhiya waayo mayse adad raayso waad soo heli ama lacag ku soo hel ama lacaglaan ku soo hel laakiin kii la calfanaya caanihiisi iyo cadkiisi iyo hilibkiisa loo baahnaa ilahay subxana mel kasu dhigay ayib baahida marka waxay ku xidhan tahay bini aadamka wax kastoo bini aadamku aad ugu baahan yihiin rabbi subxaana wa tacala adduunku waa ku badiya ibn taymiya wuxuu ley raxmatullah alayh kitaabkiisa aljawaab asaxiix nimanbadan diin almasix wuxuu leeyahay yani basharku makhluuqaadku waxay ugu baahi badan yihiin waxaa weeye fi dunya waa aariyada hawada wey waa hawada oksijiinka la qaadanayo wey meel kastuu rabi dhagay cunaqabatayn hawaan samaynha wax odhan kara ma jira laa maraykan walaa hayrki cunaqabatayn hawaan samaynhaya iyo hawadan idinka xiranhaya wax awoodi karaa lama arko meel kastaa rabbi subxana wa tacala u dhagay maxaa yeelay nolosha basharkaa ku xihan iyo bani adamka iyo khalqiga makhluuqaadka sikin haddaad hawlaa weydo xalis baad dhimanaysa waxa ku soo xigoo loogu baahi badanya waxaa weeye xagga adduunyada marka lamar waa biyaha biyahana meel kasta kuwa khadhaar kuwa dhanaana ah, kuwa adag kuwa culus kuwa fudud meel kasta yaalaan meeshaad farfadha waad ka helaysa cunaqabateen biyo adduunka ka socon mahayaan cunaqabateen hawena iska daa cirkayga kiima dhulkayna ka soo boodahaya kiima dhulkay ka soo wax la cunaqabateen kale lama arko adaa farfaaran wada iskaga guuri meel kasaa tegaysa ayb maxaa soo raaca raashinka iyo waxyaabaa la cun ayaguna sidoo kale yani maadaama ruuxu biyo la'aan wax yar adkaysan karaa laakiin raashin la'aan waxaad adkaysan kartaa ilaa saddex maalmood laakiin biyo la'aan wax yar baad noolaan kartaa waxyarbad xataa adoo raashinka haysta haddaad biyo la'aan ma noolaan karta adoo raashinka haysta biyo la'aan ma noolaan karta sheekh laakiin wixii raashinka ahaa haddaad weyda ataa waxaad ka cuni geelaha midhahaad ka cuni haddadna caradaad ruugaysa waadna iska nolo ska kacaysa biyadu cab waad iska socon inta loo baahi badan yahay loo bayo ilahi meel kasta dhigay subxana wa tacala marka waa xikma rabbaaniya meesha ku jirta ibn cabaas marka wuxuu dareensiinaya ardaydiisiibuu dareensiinaya ilaahay xikmadiis subxana wa tacala fi lmakhluuqaat ayib xadaثna qtayba bn سacيid qal xadaثna whb ibn ismaaciil abu mxamed alkufi saduq qaal can muxamed ibn qays waajid wahb whabka ibn ismaiil haddaanu sheegin awogii wey isaguna waa iqa can abi hindin alhamdani wamaqbuul alxaari ibn cabdiraxmaan alhamdani baa loo yaqaana can abi dhabyaan alqurashi majhuul abi dhabyaankii macruufka ahaa ee xusein ibnu jundub loo yaqaana iqadaa ma aha waa nin kale oo loo yaqaano abu dhabyaan alqurashi waa majhuul xaal ama ninka abu dhabyaan xusein ibnu jundub akhraja lahu jamaca wa xaafi imaam qaala wuxuu ihi sheekhaas qaala lii cumar ibn khaaab cumar ba wuxuu igu yidhi yaa abaa dhabyaan abaa dhabyaanow kam cataa'uka mushaarkaadu waa meeqa mushaarka aad lagu siiyaay ee dowladda islaamka ay ku siiso ama bangiga lagaa siiyaayo waa imisa qaala wuxuu yidhi alfaani laba kun iyo wahamsu mia wey waa laba kun iyo shan boqol qaala lahu cumar wuxuu ku yidhi yaa abaa dhabyaan ittakhid yeelo oo samayso min alxarfi beeraha xaggooda iyo wasaabiyaai xoolaha nool yani badso wey ittakhid bimacnaa istakir wey badsoga yeelo min alxarsi beeraha iyo zaraca xaggiisa iyo wasaabiyaai mawaashida mawaashida iyo taranka waxyaabaha tarmo xoolaha loo jeedo ayib min qabli an taliikum intaydan qabsanin ka hor khilmatun wiilal yaryaro min qurayshin ah khilmatu quraysh wiilasha quraysheed wiilasha quraysheed intaysan madaxweynenimada aysan qabsanin iyo maamulka muslimiinta ila cumar waa la socda nabi maxamed baa sheegay intaysan nimankaa imanin ay kow ka yihin reer banu umay wixii sayidina mucaawiya ka dambeeyey allahuma eh, sayidina eh, cumar ibn cabdilcasiiz mooye laakiin maadaam wuxuu ahaa xasana fii baxri min aulm yani markuu yahay xasana fii baxri min aulmi la sheegi maayo maxaa yl jawrkii iyo dulmigii wixii kala ka bata laakiin waa nin khayr badan wuxuu ahaa ninkii ugu caadilsanaa cala ee eh, umaraa bani umaya waxaan saxaabada ahayn ayuu ahaa ayb nimankaa intaysadan qabsaninba xoolo yeelo laa yucaddu la tirin mahayo alcaaau siismada waxay bixinhayaan macahum maca khilmati quraysh maalan maa lagu tirin mahayaba oo cadahan hadda aan ku siinaya amaanu aan bixinaya ama ragga iga dambe bixin doonaan ee badan ee ummadda ku filan idin mahayaan dhuunta idinka goyn oo wax yaroo naqaalo lahayn ba idin doonaan ama waxa weeye waxaydan siin hayaan wuxuu noqon doonaa gumno iyo laaluush oo wuxuu doonayaa mushaarku ku siinayo iyo baytmaalkii bankiga wuxuu kaa siinaya inuu kugu adoonsado oo ugu nacamlayso ood ka walba kasii yesman u noqoto doonaya maalinkaad ka hor uu kaa doonaya nin eh, min aimati salafaba nin waagii eh, imtixaanaya maamuun eh, culamada imtixaanaya wi khalq qur'aan ayuu yii haddaadan haddaadan aad u hogaansamin mabdaan wataa inuu qur-aanku makhluuq yahay ah waxaan kaa doonayaa kun iyo an boqoloo dirhaman ku siin jiray saacaddan goorka wa fi samaa'i risqukumaa tuucaduun ilaahay ballankii baanan shilin diinta dhaafsany hadda goobur nin muslimiinta ka mid a hantiilayaasha baa laba kun iyo shan boqoloo dirham shahriyan u qoray laba kun iyo shan boqoloo dirham buu shahriyan qaada buu yidhi diin waxaad dantan akhri mesha danta ka bax haddaad ciraaq tagto waa kuu soo diraya haddaad tagto xijaaz waa kuu soo diraya haddaad bisantiya tagto waa kuu soo diraya meesha dantan kugu bikinaya laba kun iyo an boqo dirham adaguna goosa bui amaa mamuum wuxuu bixinaya sanadkiiba kun iyo boqol siinaya labiyo tobanka bilood iyo hal mar siinaya inta ayada lanna biirkaas ka yaraayade waxaaba kugu filaanaya balaayadan iyo baabuurtan iyo guryahan farti la qaadaba lacagta ah biyahan lacagta ee lagaa iibinhayo ayib waxaa ma jirin marka wuxuu shahriyan iisoo doono labiyo kun an boqol waa badan israaf looma baane an boqol xataa way badan bui kun isii sanadkii maca salaama ilahay waxaan rajaynaya inuu ka kaafiyo mamuun iyo xataa adigan haniga ee xanaaqay laftirkaadu rabbi inuu kaafiya rajanaya mudor kadibna u geliyo markuu laba sanad meelaa iska geliyo sheekh cizuna ku dhintay iyo wanaag idan laa yucaddu maala waxaa macquula min qilatihi in loo jeedo ama loo jeedo siday aahaar fara badan tilmaadiyo xadiid fara badan inay kugu addoonsan doonaan oy kugu gumaysan doonaan ayib idan marka waxaa weeye in maalka la yeeshaa si aad uga kaaftonta dadka lu'amada ah iyo la iiminta bukhalada ee gacanta xun ama kugu adoonsanaya shilinka adduunyada inaad ka kaaftanto ay fiican tahay intaad heli karto laakiin soo marray saxaabiga la dardaarmahay wiilkiis markuu dhimanayey aabba wuxuu ihi xoolaha yeelo xoolo yeelo oo hantida dhaqon maxaa yeelay waxaad kaga kaaftoomi walaalaha iyo dadka muslimiinta ah waxaadna kole kaga kaaftoomi ninka bakhaylka ah ee shilinka caabuday y hadhow gacanta u horsanay xadaana maxamed ibn bashaar bunjaar abu muusa waxaa weyaan bunjaar abu bakar qaala xadaثna mxamed ibn jacfar hundur qaala xadaثna shucb bn اxajaaj hundur waa bimacnaa waa rabshoole nin dhib badan bu ah wuxuu dhibi jiray shucba su-aalo badan buu ahaayo qodqodu fara badan marka shucba ma qundur u bixiy qundurku waa yani bilcarabiya waa ninka rabshada badan ee shaqabka badan ayib iqo imaam wey qaala samictu aba isxaaq aba isxaaq baa maqlay aba isxaaqna waad garanaysaan ismuhu Hmm? aba isxaaq cabdulahi bn camr hamdani mise camr bn cabdillahi hamdani ayb qaala idan abaa isxaaq mar baadu shubcad daba taagan yahin xataa ikhtilaatka lagu sheegay iyo tadliiska lagu sheega waxba ma jiraan shucad wuxuu odhan jiray dhowr nin waa idinkaga filaaday tadliiskoodii iyo waxay gooyeen oo dhan ayib shucumar haduu daba taagan yahay xadiikiisu muran ma lah samictu waxaan maqlay ba aba isxaaq cabdة bn xasan aصxaabiy اljaliil waa mukhtalafun fiih lakin sida raajix saxaabi wey yaquulu asagoo leh tafaakara waxaa faantamay ahlu اlibili geelley iyo asxaabu shaa'i adhiley yaa faantamay xoogow muxaawaraad anaga idinka fiican iyo annagaa martida idinka ron iyo waxbixinta iyo hala halgam hala dagaalama dadka hala marti sooro howlahaasa la haya maha waanka addunya badan hawshu ma ah ee waxa lagu faanto waa xagga sharafta iyo dadnimada baa lagu faantamaya faqaala الnabiy nabiga wuxuu yidhi buca muusa nabi muuse la diray wahuwa raaci hanam asagoo ai jir ah isagoo aiga soo raacay baa muuse la diray wa bucia daawuudu wahuwa raaci hanam wa bucistu ana wa ana raaci hanaman liahlii biاlajyaad idan waa jabantihin wey geelle waa jaban nabiga xukmay salatu waslam alayh yani markay laba ay doodayaan ama laba araf ishayaan laabud min akam yani qur-aanka arkaysa mar wuxuu soo gurinaya aqwaashii gaalada ay yidhahdeen muslimiintu waxay ku jawaabeen ilahay baa xukmaya waidaa qiila lahum aaminuu kama amana الnaas qaaluu an kama amana sufaha laba dood baa lasoo guuriyay ta muslimiinta iskale ta munaafiqiin ee gaala iskale idan ilahay baa xukm muxuu hi alaa inahum hum sufaha walakin laa yashcuruun idan waa in la helo xakam dood aan xakam lahan weliga hagelin waa in garta ninka la goynaya la helo o hebel waad khaldan tahay waad iga daranta adgu aduna waa laga gardanaya bal iska dulqaado haddayse baashu xakam lahayn weligeed waxba ka socon maayaan ayb nabi maxamed baa xukuma wuxuu hi geeley waa laydinka hayaay hawsha ka baxa baabka maxaa yeele anigu ari baan soo raacay nabi muuse ari baan soo raacay daawuud ari baan soo raacay oo fi saxiix maa min nabiy ilaa eh, raaca laghanam walaa anta ya rasuul allah xata ana qad kuntu arcaaha liahli makata bilqaraariid ayb xadika fi saxix buhari wahayri wbucita ana anaa la isaaray wa ana arca anoo raacaya hanaman ar u raacaya liahlii oo quraysh ah ma aha reer bin cabdibdal wa laga hadlaya waa quraysh bilajiyaad meesha loo yaqaan ajiyaadna waa buurta hadda xaramka la ad aragteen ayib buurtaas wey baabulacraabiya wuxuu baab yahay reemiyenimadii bacdamaa ruuxu uu soo hijrooday oo uu ka soo tegey miyiga oo nebi maxamed u yimid inuu ku laabtaayo waxay ahayd ridda riday ahayd fii sadr islam lama ogolay xadaana musa bn ismaaciil tabudaki abu salma qaala xadaana abu cawaana wadax ibn cabdillahi ashkuri can cumar ibn abi salma can abi hurayrata qaal alkabaa'ir sab dunuubta waaweyn ee lagu halaagsamaay waa todobo awaluhuna waxaa ka u horeeyaay alshraaku biاllah ilaahay loo shariig oo cidaan mudani wax lala wadaajiyo ilaahay xaq uu leeyahay cidaan mudani in loo meeriyo loo tabiyo kaas wey وqatل النfsi nafta ilaahay xarimoo la dilo bغayri xaqin wa ramyu اlmuxsanaat gabdhaha dhowrsoon oo la jaa'ifeeyo la qadfo wاlacraabiyatu reemiynimo ama reebaadiynimo weeye bacda alhijrati ila rasul lah sl slm adoo soo hijrooday oo ka soo tegay miyiga linusrati rasuulilah inaadna muslimiinta u kaalmay nabi maxamed aad garab u noqoto inaad miyiga iska aaddo ood geela la dhaqato xilligaa hore lama og ama hadda wax laga hadlay maa hadda wax laga hadlay ma waa xilligaa hore ahayd dayb bacda maka la furtay waa la nasakh xukumka asaga ayb lakin shekh albani wuxu le waxaa la xukm ah oo masaladan soo gelaya walacraabiya bacda alhijra waxaa soo gelaya atark min bilaadi اlmuslimiin wاjihaab ila bilaadi اlkufr wاlgarb sheekh waa lamid bule in laga tago waddamaha islaamka oo yurub iyo galbeed iyo waddamaha gaalada la aado ila lidaruuratin mulixa waa xukumka soo gelaysaa buu le ayb gaalnimay ku dhawaan karta waa arrin halisa baabu saakin اlqura wuxuu baab yahay tuulooyinka degitaankooda ama kii deganaa tuulooyinka xadaana axmed ibnu caasim abu maxamed albalkhi saduuq qaala xadaana xaywa ibnu shureyx imaamu iqat faqiih qaala xadaana baqiya ibn اlwaliid iqat imaam ila anahu mudlis wayudlis tadliisa taswiya qaala xadaana safwaan ibnu sulaym qaala samictu rashid ibnu sacd iqat kasiir irsaal yquulu samictu hawbana mawla rasuuli lah yaquul qaala lii rasuul اlah rasuulka ilah wuxuu gu yidhi laa taskun hadegin alkufuura tuulooyinka waa jamcu kafr kafriguna waa tuulada ama waa miyiga faina saakina alkufuur ninka tuulada degan ama miyiga degan ka saaki اlqubuur nin qabri degan buu la mid yahay yani qabrigu yani waa caradaa dhooban iyo qoryahaas u saaran meesha yallawey ruux soo mara u yimaadayo waa yaryahay wuxuu xaaladda adduunya dhacaysa kala socdana ma jiraan xaalad barsakh buu ku jira oo baab kala ah idan ninka meel miya a ah degaa ama tuulo ay oo erigo-ana degaaye wax badan lama soconayo tuulooyinka waxaa ku badan shirkiyaadka waxaa ku badan jahliga waxaa ku badan faqriga waxaa ku badan inaad la socoto xaaladii adduunya wax kala socota ata waa ku yarta idanuma marka waa meel xidxidan wey wax gala iyo wax ka baxana midna ma jiraan caasimadaha laska taga marba haddaad raba mesh waba ku haydni caasimadaha ska taga kolaad saqaafo kala kulanto kolaad wax ka barato kolaad bulsho ballaaran ka barato oo laga yaabo hadhow barkood inay ku anfacaan laakiin haddaad meel ergoon ada iska tagtaa halkan aan ku dhasho la istaagto jahli meesha ku baabiinaya faqriga sukadii ayib qaala axmed wuxuu yidhi axmed yani sheekhii bukhaari axmed ibn caasim axmed ibn caasim albalkhi weyaan alkufuur wuxuu ihi waa alqura tuulooyinka lanna xadiis fara badan ba waa tilmaamaysaa man sakana albaadiyata jafa ninkii miyiga iyo baadiyaha dagaayey wuu ingegaa wuu qalalaa ayib yani haaliban saas wey haaliban saas maro badan ba laga yaba lakin miyigu iyo tuulooyinku inay dhaamaan caasimadaha markay fitinku bataan ay fitinku dhacaan marar badan baa diintada inaad la carabto tuulooyinka tagto iyo maa lagaa soo gaari karin marar badan baa loo baahanaya laakiin intaysan fidno badan jirin diintaada aafaysaay inaad magaalooyinka waaweyn joogtaa u roon adiga iyo ahalkaada dadkaba iyo dadnimadaadaba xadaثna isxaaq ibn ibrahim alcalا qaala akhbarna baqiya ibn اlwaliid qaala xadaثanii safwan ibn sulaym qaala samictu rashid ibn sacadaynu soo marnay wadaadkaasna yaquulu samictu hawbana qaal qaala lilnabiy nabiga wuxuu igu yidhi ya hawbaan awbanow waa mawla rasuul nabiga xoreeye saxaabi jaliil ah laa taskun hadegin alkufuura tuulooyinka iyo miyiga iyo meesha baadiya iska ilaali faina saakin alkufuur miyiga ninka degani wuxuu la yahay ka saakin lqubuur nin qubuur degan idan macno kale waa ku jiraan qabri looma dego lagama agdhawaado looma tukado laguma khalaawooyo derse laguma dhisto khayr looma doonto ama anagu waadihna horen soo gaarna waa maxay marka xaaladu xumaata xadiid qubuurtaa la galo ayib xadiis mawduucan daliishan jiroo ahaa muxuu aha xadiidka muxuu ahaa adu markaad balaayadu ku dhacdo ama amaa dhacdo fafzicuu ila ahli اlqubuur faاstakiifuu biahli اlmaqaabir riwaaya noocaasa ayaanu la taagnaan jira ma aqaana meel ku dambaysa laa mawduucan walaa daciifan walaa midna weligeeda ma arag meel ku qoraya inuu waxba ka jirin mar malay hadduu jirana waa mawduuc baطil min asli ayib marka waa saas qabri wey abri lama dega wey xadii wuxuu ku leey nin tuulo deg wuxuu lami qabri degan qabri meel lagu tagay in la dogo ama darse laga dhisto ama lagu khalaaweey waxaan lahaan jiray meel layhahdo muuse maxay xabaalatan xabaalatan oo waa la tegi wey addu halkan bay hadhow waxay soo noqon ogol awliyaanna xabaalatan la yihahdaa ayib ma aqaan wax loogu bixay xabaalatan waa aafadaas qubuurtu ruuxa muslimkee meydka geeriyooday adugu ku baahan yahay u ducee ziyaaro booqo ilahay u bari subxana wa tacala iskagana tag laakiin asagana wax bido ood barido ood ku dul wareegaysataa waa min usuuli shirki alaskaga hawsha ayadaa calaa fahamkii fiqi buu siiyey saxaabi nabi maxamed ayagoo dagaalamayo dhiiggooda uu daawanayo isbaabi'inaya maro badanna ay gaala ku soo duushay ayadaan weligaa arkaynay saxaabi inta nabi maxamed qabriisi taga baryahay intaasoo masala intay ka ishkaal gashay bay ku murmeen xataa barkood ku dagaalameen masalada waasaaya ma ah maxay garanayaa nebi maxamed ka jawaab su-aasha inay dhahaan oo ilaa abtooda ku xabaalan yahay madiina la joogaa dowladda isla abubakar baa amiir cumar baa cumaan baa waa la fadhiya masaa'ilka saxaabada ku dagaalamaya isweydiinaya laisku rafahayo inay dhahaan nebi maxamed balqac ka siimiyey kari waaye yani maxamed bare iyo fahmiin baa yaa u diiday inay ruux dhintay wax ka dayaan usluubtii iyo anshax iyo aadaabtii loogu talagalay dadka dhintay nebi maxamed waa caddeeyey amba rasuul iyo keyrkoodba xurmay kugu leeyihiin waxay kugu leeyihiin ducay kugu leeyihiin ziyaariya booqashay kugu leeyihiin laakiin ayagoo wax ka day wax jira maa salla ma lah ayib <clears throat> baab اlbadwi wuxuu baab yahay aw اlbuduwi ila اtilaac albuduwi in loo baxo ama loo muuqdo ila اtilaaci dalcadaha waa jamcu talca talcaduna waa meesha taagga ah ama saro wey waa soomaali caadi dalcad baan anaa meesha taagga ah meesha taagga xoogow gudban waxaa loo yaqaanaa dalcad bay dadka arkay odhanayaan idan ta'dii un baynu geel ka dhignay carabi waa maxay waa talca ta la akhriyo waxaa lagu jamciya tilaac baa lagu jamciya baab اlbuduwi aw اlbadwi bixitaankii loo noqonayay ila tilaaci taagaga ayuu baab yahay xadaثna mxamed bn صbax albazaaz الdulaabi ثiqة abu jacfar الbaghdadi qaala xadaثna shariik ibn cabdالlah bn abi namr alqاadi wa saduq yukhطئ kaثيira can اlmiqdaam ibn shurayx ثiqaة imaam can abihi shurayx ibn hani dhowr kar bn soo maray yani tarjamadan dambe qaala wuxuu ihi sheekhaas sa'altu caaishata caaisha waxaan weydiiyey can ilbadwi in la kor tago yani bannaanka loo baxo saad magaalada u joogta mar inaad tuulooyinka gaadho ood xilliguu roobku da xoogu soo yar dalxiisto ama saxansaxada iyo meelaha janawga iyo dooga baxay aad soo yarbadboodaa waa loo bahaya marar badan <laughs> ayib qaala waxay tiri wahal kaana nabiyu yabdu qultu waxaan idhi buri wahal ma aha annabiyu rasuulku yabduu kii miyiga aada ama kortooda baxa faqaala caaisha waxay tii nacam nabigu waa bixi jiray kaana yabdu nabigu wuxuu muuqan jiray uu aadi jiray ilaa haaulaai itilaac tilaacdu marka waa meelaha taaga ee xooguu biyo qabateenka leh ee madiine ka koreeyey meelahaasu nabigu tegey sal slam banna waxay dhaheen ma ahe tilaacdu waxaa weyaan waa dooxooyinka idan kelimadu waa min aladbaad mar waxay noqotaa dooxooyinka meelaha sheebta ee godka ah marna waxay noqotaa taaga iyo dalcadaha inta way noqota aalmuhu markuu roobku dego ama xooluhu waddanku yar fiicnaa nabig sal slam mararka qaarkood madiina miyigeeda iyo aroortii u jiray casarku ka laaban jiray ayib <clears throat> xadiiku marka eh, waxaa mutaabaciyey shariik ninka loo israa'iil israa'iil baa mutaabaciyo fii xadiid waxaa ku jira kharaja rasuul ila albaadiyati kharaja rasuul allah ila albaadiya ilaa ibli sadaqa geeli sadaqada meeluu daaqi jiray iyo nabigu aadi jiray markuu xoogo roobku dao waa ka soo noqon jiray idan marka waa alkhuruuj ila albaadiya wey marka albadow axmed baa soo saaray mutaabacadaas mujaladka lixaad boqol toban iyo labo xadaثna abu xafs ibn caliy alfallaas sheekh اljamaca qaala xadaثna abu caasim الnabiil can camr ibn wahb aلطaa'ifi saduuq qaala ra'aytu muxamed ibn cabdillahi bni asiid ninkaasaan arkay ayib maxamed ibn cabdillahi bni asiid ibn xibaan wuxuu ku sheegaa fi tiqaad dahabin wuxuu leey waa majhuul xaafidun wuxuu leey waa maqbuul idaa rakiba markuu gaadiidka fuulo walxaal huwa muxrimun uu muxrimiyo xaajiya ama muctamir yahay wadaca sawbahu mariisa wuxuu saari jiray calaa mankibayhi labada garbood buu saaran jiray ninka maxamed ibn cabdillahi bni asiid ah markuu gaari fuulo ama dameer ama baal ama faras ama ritiya awr wax lamida xaggana uu muxrimiyo xajka u socdo gu'iisa labada barab buu saaran jiray wawadaca wuxuu kalo guuca saari jiray calaa fakiday bowdyahan qayb buu saaran jiray ila waxbuu saaran garbaha qayb buu saaran bowdyahan saa u taaganna maruu saari jiray ayb faqultu waxaa dhi maa haadaa arrinka waa maxay maxamed ibn cabdillahi ibn asyadow sidaan maxaad u yeeshaa ood labadaba go midna boodihaya lugaha u saarataa midna garbaha u saarataa qaala wuxuu ra'aytu cabdallaahi yafcalu mila haada cabdullaahi baan arkayo sidan oo kale samaynaya idan maxalu shaahid ay xadiidku hore leeyahay ma garanhayo dhaafka allaahuma in la leeyahay dadka reemiga markay awrta saaran yihiin ama gaalidka saaran yihiin labada goo midna garbaha saarta midna lugaha saarta sayse qoraxda iyo milixda ugu dhicin waa macquul ayib inay tahay xataa haddaad gaadi saarantahay sqaawinnan garbahaana mara saaro bowdyaha iyo koobkalowyahana asturo marada saar waa macquul lann markaad gaadidka saarantahay in bad wa xaydanaysaayo fuulin kala muuqanay waalba cawrada qayb kamid ah inay muuqato idan inkastood raakibtahay haddana is-astur inay tahayna waa macquul miyu xataa dadhaabs inuu dhanka bukhaari u macquul laakiin ma fahmin munaasabada uu xadiidku leeyahy baabka daciif isnaad ibn asiid hada majhuul baabu man axaba kitmaana الsiri wa yujaalisa kula qowmi fayacrifa akhlaaqahum wuxuu baab yahay ruuxa jecel in sirta la qaliyo haddii meel la fadhiisto la kabdhoodo la sheekaysto wixiina dhex maray inaad qariso wey xataa looga bahna inan ku dhaha qari sirta wuxuuna waa sir afkoodna waa isku ammaan anuu oogay arrintaa kuma odhan waxaa looma baha marba haddaad meel wada fadhiisataan oo ruuxaad wada sheekaysataan sharciyan waxaa weeye inaadan sheegi karin hadalka asaga a lanna ruux gooni kuula baxay ee kuula fadhiistay ee hadalka somalia u dhex dhigi waaye danbu kaale inaad qariso kaa raba bimacnaa ma ahan laima sheegin inaad noqoto jabigu cidlo dhagax meel fadhiyo lama doonayo ayib wa an yujaalisa inuu la fadhiisto kula qawmin qolyo kasta oo fa yacrifa uu barto akhlaaqahum dhaqankooda iyo dabacdooda inaad xixidnaa taxtaa lama baahnee waa inaad bulshooyinka muslimiinta ah ee kala duwan ee nooc kastaba le aad dhex gasho qabaa'ilka kala duwan bulshooyinka kala duwan mujtamacaadka kala duwan qolyo kasta waxaad ka faisanaysaa dhaqan wanagsan bad ka faisanaysa idan haddaad noqoto jiir haan ku weynaaday somaali ninkay caahiyan waxay dhahaan hebel waa habarkoris hebel waa habarkoris waa ayeekoris waa jiir haan ku weynaaday lax dhukan coli abaarba moog waxaasay ku leeyihiin bimacna waa maxay waa nin aan dhaafin deyrkooyadii ba aan dhaafin wey ayib marra waxay dhaheen rag waxba maangaaban madi iyo macalin nin madi ah iyo macalin ba u maangaaban bay dheh madigu gabdhaha waalihii unbaa taabanina si looya loo ilaalin inuu eeyo lama ogolo inuu xataa baahda lama ogolo saa ruuxii u taabtao sidii deegta baa loogu buufahaya maxaa yeelay intaasoo gabdhood baa daawanaya hooyadii iyo aabbihii iyo gabdhahoodii baa daawanaya waa madi lama taaban karo idan hadhow markuu caqliyo soo weynaado warkii gabdhahoodi meesha la soo istaagay ruux kasta wuxuu dhigayo daranka aamus wax kasta inuu qaato doonaya xumadu ku nool yahay weliba bulshadii guriga hooyada weli joog macallin waxay dhaheen wuxuu maqlay iyo wuxuu la kulmo waa carruur wey maantooda wuxuu la dhaqmihaye waxbarhaye ishayaan waa carruurta iyada ah suu u socdo mays baa macallin ku bilaaban <laughs> wuxuu lacaqli noqon bay carruurta waxaa laga yaabaa isagoo shir loo fadhiy rag waayo inu us hallan warya maxaa yeelay <laughs> arduda is dhihi jiray carurta yarku ka adkaa us dhihi jira marka waa laga yaabaa inay fikradda ku soo baxdo usku yidhahda waa macquul ayib kulle hade warkaad dhihi jirteen dad badan baa dulmidoona waxaad tiradeen wadaaduhu waa caydeen anagu waxaan ka hadlaya dhaqankii yani adabkii soomaaliyeed baan ka hadlayna ama eh, bulshada ka jiray ee inuu khaldan yahay ama saxan yahay waa masala taqdac linaqdi weye ibnulqays waa la akhristaa khuraafaadkiisii wuxuu ku qoray mucaalaqaadka adaabaan baa loo akristay lakin wixii khaldan waa muuqataa yani intaasoo mahmahado khaldan baad iyo leedahay oo khariban kuna salaysnaa markaa laakiin waaqic jiray haddii hadda wixii laga baraarugay oo hawshu balaalatay hadda dib ha loo soco dib ha loo soco laakiin anu maaha macalimiintu in liitaan ma aha macalimiintu waa bulshada muslimiinta qaybta u qiimo badan wey waxay ka hadlayeen xagga garaadka iyo la dhaqanka bulshada markay ka hadlayaan ma aha asaga inay durayaan aqoontiisa iyo cibaadadiisa waxaa la durayaa la dhaqanka bulshooyinka tana waa macquul wey dib markaad u fiiriso mucalimiintu laguma yehi jiri geedka iyo garta laga wada hadlayo lama yehi jir maxaa yeelay waxaa leeya usbu bilaabaya ma hawsha ma fahmi karaba waa macquul almihim ninku hadduu culimo yahay ama macallin yahay diintan ummadda ha baro yani bulshadu ku dhex nool yahayna ha la socdo xaaladdeeda hawshaan ma faham kari hawlahaydii ma aqaano iyo in lagu turjumo iyo ooliyaa saas waa mushkilo wey waa inaad noqoto ibn azamaan aad la socoto waxa dhacaya waaqiciyan adoo masaladii iqaan u garanayo cilmigii aan ka tagay ayb maro badan baa hawshaa loo baahnaya maxaa yeelay duruufta in eh, culummada laga fogeeyo maamulka laga fogeeyo eh, waxqabadka laga fogeeyo talada waxaa keenay mabda ku salaysnaa jawr jiray xilligii salafka iyo axaadiis in badan eh, ka digtay arrimaha ayaga ah iyo ninka suldaankii xun in laga agdhawaada ka digtay manhajkii asaga ahaa waxaa lagu dabaqay ilaa qiyaami saaca waa khalad idan markaad ka fogaateen oo ka cararteen caamaa mee cidlaa ka qaatay jarnaal iyo kurnayd baa mee cidlaa ka qaatay kartan iyo gaashaanla mee cidlaa ka qaatay kaadi nijaas iska ku kaajaya meel ka qaatoon aan diin aqoonin tukanaynin iska dhaqaynin kaadida idinkaa ka cararay idan waxaad dhiibteen oo wareejiseen ninka qaar maxaad u haysataan ay ismaan wixii ka cararteen baa magacdaa laga qaatay ana waxaa tiri minhaajkii matligiisa lagu yimaado islaanta marka la meerin ama nin quraan la saar hala yimaado laakiin wax maamulaya lagu iman adaa wixii dhiibe oo sallimiya kadib nin baa qaatay kadib hadda inaan dib usoo noqonin hawsheenna kusoo laabanna muddo dhan bay u baahantaa la dul qaato wixii khaldan dib loo saxaayey mahmaayahada sheekuu ka xanaaqoo kale ay dibaa loo sax wax badan dibaa loo sax wax badan baa u baahan dib loo sax ayib xadaثna cabdالlah بn mحamed almusnadi qaala xadaثna cabdالرaزاq abu bakr ibn hmam الصنcاni صاxب المسنف قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة اليماني قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري ibn xibaan iqaadka ku sheegaa sheekhan ibn xajaran waa maqbuul buu leeyahy tafarada biriwaayati canhu ibnu buu dahabina leeyahy asaguna can abiihi aabihi oo cabdullah bn abdiraxmaan ah ana cumar bn khaaab wa rajula min alansaar cumar bn khaaab iyo nin reer ansaareed ah kaanaa jaalisay way wada fadhiyeen nin reer ansaareed iyo cumar baa wada fadhiyey fa jaءa cabduraxmaan baa yimid ibn cabdilqaari fajalasa waa fadhiistay ilayhima ila alansaariya wa cumara buu la fadhiistay faqaala cumar cumar wuxuu yidhi inaa laa nuxibu man yarfacu xadiiana inaa laa nuxibu anagu ma jeclin mujaalasata man yarfacuna man yarfacu xadiiana inuu nala soo fadhiisto cid hadhow hadalka tabin doonta ama shirki wixii ka soo baxay banaanka geyn doona kushaa cabi doona hadhow ka sheekayn doona ma doon inu nala soo fadhiisto hanala fadhiisana weyniyo dambe cabdiqaari meesha ka kacwey faqaalow cabdiraxmaan ibn cabdilqaari wuxuu ku yidhi cumar lastu ujaalisu ulaaika yaa amiira almuminiin lastu mi ujaalisu mid la fadhiista ulaaika kuwa aad ka baqaysa warka in loo geeya ama xunxun miihi nin la fadhiista anagoo warka tabiyey amiira almuminiin idan marka waxaa wey anugu idinka basmaan la fadhiistaaba dadkaa lama fadhiisto buu keenaya dadkaad ka baqayso inuu warku gaadho ama ay warka qaabka xun u fasiraan anu lama fadhiistaba adagi inta lamid imaan ah ka agdhowa cumar tiida maqdin doonaa wuxuu leeya annagaan lagu xidhnaan ummaddagaan la fadhiiso soo mar ciyaal macanaha la shir haweenka ka agdhowow ayagoo laftikooda waxweydii duqayada ka agdhowow caamadaas kooda caqli badan baa ku jira ka agdhowow idan bulshada dabaqaadkeeda qaweeda ka warqab anuu inta waaweyn bas ag maraya socon mayso wey ayb faqaala cumar wuxuu uhi balaa ha alla magana waxaa weeye inaad la fadhiisata waa loo baahay kuwa adiidan tahay fajaalis la fadhiista haadaa kuwan cumar iyo qaybta la mid ah wa haadaa kuwan la fadhiista buur aad ka soo cararayso laakiin walaa tarfac xadiianaa warka anaga kuma lihin markaan kulaha nala fadhiisanin ma aha annaga besa nagu eko kuma lihin waxaa weeye intaa doonta la fadhiiso laakiin nin kastood oo fadhiisatood la shurtood la faqdaayey sirtiisa ha bixinin muhimaddoontaa wey uma qaala cumaru lilansaariy cumar baa ansaarigu wuxuu ku yidhi man tara annaasa yaquuluuna yakuunu alkhaliifata bacdi man tara annaasa dadka keebaad u aragtaa yaquuluuna inay odhan doonaan yakuunu alkhaliifata khaliifadu wuxuu noqonayaa bacdi yani bulshada muslimiinta maanta joogtaay ninkaad u aragto inuu gadaashay khaliif noqon doono dadku maxay aaminsan yihin dadku ninkee bay leeyihiin cumar waa ku xigi doonaa min taranaasow dadka ruuxabay u aragtaa yaquulan inay dhihi doonaan yakuunu wuxuu noqon doonaa ruuxu alkhaliifata bacdii bulshada muslimiinta markaad fiiriso ansaariyo ninkay odhan doonaan cumar buu ku xigi doonaa khaliifatan lah waa kuma balsaas u mariyo facadad alansaariyu ansaarigu wuxuu tiriyey rijaala min almuhaajiriin hebel muhaajiriin fara badan buu ihi wuxuu hebel way dhihi karaan amiir buu noqon karaa hebel waa odhan karaan hebel waa odhan karaan qayb buu tiriyey lam yusami ma magacaabin ansaarigii caliyan cali kuma muhaajiriinta u tiriyey faqaala cumar wuxuu yidhi famaa lahum maxaa lahaantooda maxaa ku dhacay wey can abilxasan maxay oga leexiyeen abulxasan oo cali ah cumar ba wuxuu leeyahay saad ansaari aaminsan tahay hadday dadku hadhow magacaabi doonaan intaas muhaajiriinta ay igu xijin doonaan muhaajiriintaas sheegaysa cali maxaa ka saaray dadkusa cali maxay oga leexdeen ayb famaa lahum xalaantoodo ibtaciduu waxa wey can imaarat aw can khaliifati abiاlxasan fawallahi ilahay baan ku dhaartay inahu cali la axraahum waa midka ugu mudan in kaana calayhim hadduu qabto oo maamul iyo madaxweyne u noqdo an yuqiimahum inuu ku toosiyo calaa ariiqati اlxaq buuri arrintan waa arrin lagu yaqaana cumar aad bu cali u jeclaa aad buu u jeclaa weliba wuxuu u arkay inuu yahay hadduu khilaafada qabto cali nimaan eexanaynin oo quraysh iyo reer bani haasham iyo reer bani cabdulla iyo caruurta xataa nabi maxamed oo dadka wax u sameeya cadaalad iyo adkaanba ku tumay aad ugu tumay cumar waa cali aad bu u jeclaa ayib cumaan cali cumar wuxuu ku yaqaanay wuxuu yidhi haday u dhibtaan maamulka kamaa saxa fii riwaayati ukhra haddaad u dhibtaan buu ihi wuxuu khayrkao dhan horumarin doonaa reer bani umaya cumar dadka aad bu yaqaan ragis yaqaano quraysh wada dhasho wey wixii nin qaraabo jecel weeye marka wuxuu nacfi ah tolkiibuu u horumarin doonaa kadibna muslimiinta kale wix ka haray yaa gaari doonta cumar ohan jir laakiin cali haddaad u dhiibtaan hawsha ayada ah ninkaste meeshiis marinaya ba ohan jir laakiin xikma rabbaaniya waa laga leeyahay socodkii u horreysay waxay ka dhacday reer bani tamiim abubakar bay u bootay haddana waxay ka dhacday reer bani caday haddana waxay ka dhacday reer bani umay waa dhaaftay mar la jabay oo la isbaabiiyo oon khilaafad wax lagu falaynin oo la kullaaday bay soo martay aalka nabi maxamed oo cali ku soo laabatay ayb marka waa xikma rabbaaniya in laga duwo waxaa tuhmooyinka keenaya o dhan ba nabiga laga fogeeyey salawatu waslam alayh fawallaahi inahu ay cali laa axraahum yani laa axaqhum waa ka u mudnaan kuna mudan in kaana hadduu ahaado calayhim dushooda cala almuslimiin oo khaliif u noqoyo amiir an yuqiimahum inuu ku toosiyo kuna istaajiyo cala ariiqati alxaq ضaciif اlisnaad hada muxamadu hada majhuul lakin aharku waa asaxay cinda ibni sacd fi طabaqaat iyo bayhaqi fi shacbi keyrkiiba ku asaxay waana ahar sugan way macno ahaan yani qisadu waa sugan tahay in cumar cali saa ku odhan jiray saxaabada qaarkoodna ka hormarin jiray xagga khilaafada waa sugan tahay baabu tu'ada fi lumuur atu'ada in la kaadsado fi lumuuri arrimaha inaad kaadsiinyo wax ku dhaqdo aadan degdegin gebidhaca iska ilaaliso si miisaaman oo kaafiyoona wax u maamusho xadaana musa ismaaciil tabuuraki abu salma qaala xadaana abu hilaal maxamed bn sulaym albasri saduuqun fiihi leyn qaala xadaana xasan ibn abi albasri abu saciid ana rajula ninba tuwafiya la oofsaday geeriyooday wa taraka wuxuuna ninkaa ka tegey ibnan lahu wiiluu lahaa wiiluu dhala isagu iyo wa mawlan gacal buu ka tegayo lahu lilmutawafa yani nin baa dhintay wuxuu ka tegey addoonu xoreeya isagu oo mawlihiisi ah iyo wuxuu ka tegey wiil dhalay ama mawli xata wa lagu ilaaqa addoonka intaan la xorna waa lagu ilaaqa fa awsaa ninku wuxuu u dardaarmay mawlaahu addoonkiisii bibnihi wiilkiisu u dardaarmay wuxuu yihi niyahow waa dhimanaya waa socod waad aragtay ilgeereed baan leeh wiilkaa yarka adaankaaga teg ilahi buu subxaana wa magan u yahay uma bacda daalika inaad maamusho raacaysa lagaa raba waana geeriyooda ninkii ninkii marka addoonkaa ah ama mawlaha ah xilki waa guta si fiican siduu xasan sheegay falam yaluh kamuusan gaasirin ama kama gaabinin inuu sidii u fiicnayd u ku dhaqo alam yuasir wey xataa adraka ilaa uu qaan gaaday wiilkii yaraa oo wazawajahu weliba u guuriyey wiilkii yaraa barbaaray oo nin barbaar u noqday guursaday faqaala lahu wiilkii yaraa wuxuu ku yidhi ninkii mawlaha ahaa jahiznii idiyaari iqabaali ayib atlub cilma cilmiga aan raadsadaan waxbarashaan aada waxbarashaan aadayaaye sahaydaydii iyo wixii aan meesha mari lahay itilmaan fajahaza waa diyaariyey sahaydiisii iyo xarkihiisii iyo gaadiidkii wax dhan buu diyaariyey faataa wiilkiila wuxuu u tegey caalima nin caalim ah fasa'ala waa weydiiyey nin caalim uhi intuusan aadan bilaaban hawsha eedan jid dheer gelin eedan culamo badan isku maran burta ninkan la tasha buui caalimka faqaala wiilki wuxuu idaa aradta markaa doonto an tanaliqa inaad dhaqaaqdo ood cilmi doonato xernimo iyo aggaa aado faqul lii n ii sheeg xilligaad baxayso ucallimka aan wax ku baree yani dhaqaaqda wax loo baran lahaa iyo qaabka kugu fiican iyo xikmooyin iyo talooyin iyo tusaalaan ku siinaya nin weyn baan ahay nin kaa weyn bil gubaas kaa weyn idan waxbaan kuu sheegi markaad dhaqaaqayso wiil soo diyaar garow isoo mar faqaala wiilku wuxuu ihi xadara minii alkhuruuj facallimnii wiilku markuu soo diyaargaroobay oo hantidiisi soo diyaarsaday oo saahidiisii meel ku soo xidhay oo gaadidhkiisii keensaday yuu sheekhi soo maray wuxuu ihi xadara minii xaggayga waxaa ka yimid alkhuruuju bixitaan yani go-aanka waa gaadhay wey oonaan baxa diyaar ban u ahay ee facallimnii wax ibar saahidii talada ahayd soo daaweey faqaala wuxuu ihi wadaadkii wiilka tilmaamay ittaqi illaha ilahay ka cabso waa warweyn wey culus wabir dulaado degsiy adkaysi yeelo walaa tastacjil ha degdegi maauhadmara baabu tuada fi umuur wuxuu ka rabaa intan ah walaa tastacjil weliga ha degdegin bu saddexdaa ilahay ka cabso o cilmibaad dooni oo dalbaysaa dhibbaa kugu iman waa lagu faa'iideyn soo qarafaysa lagu odhan doona hadday dhacdaba qoys baa lagugu jari doona dhib badan baa dhici kara ma aha markaad wax dalbayso wax baranaysa in lagu gulhayo eh, afrish ah, ama furaash min alxariir bifaad iyo albisa min alxarir lagu goglaayo yani ashwaaq iyo qodxo iyo masaaib baa ka horaysa shayga qaaliga dheeldhee lagu helo laa yunaalu alcilmu biraaxat اljasad ayib yaxya ibn abi kaiir iyo hayrkiiba saasay odhan jireen cilmi wuxuu u yahay soojeed fara badan dadaal fara badan wakhti la bixiyo baahi dulqaad sheekhu xataa wax ku barayaba mararka qaarkood wuxuu kuga dhaqmi si aan dadka loola dhaqmi kujaayifooyin oo markuu gacan qaadayo markuu ugu xanaaqayo inaad dulqaata la rabaa dad xanaaqadood buftaan la laabatood kitaabka jab qaqato aduguna cilmila'aan u dhima nafta markaa jahli baa ku dili iska dulqaada wey ayib marka wuxuu ku yidhi sabir ilaahay ka cabso oo ilaaha dartii cilmiga u dalab wey macnuhu aaniyan dhibka ku soo gaaraya sabir saddexa degdegi waxaa la siiyey tala aad u qiimo badan waqad saxa anhu sal slam adtu'adatu khayrun fii kulli shay ila fii camli khayr aw ila fii camli aakhira ayib xadiidkii sacad ibn abiqaas iyo keyrkiiba qaal xasan wuxuu ihi taladaas u qaatay wiilkii waa cadda qaal xasan wuxuu ihi fii haadaa talooyinkan saddexdaa ama alfaadan weerahan saddexdaa alkhayru kullu baa ku jira bu saddexdaa weerood ama eray ittaqi illaaha wasbir walaa tastacjil khayro dhan baa ku dhan buuri khayro dhan baa ku idil maxaa yidhi ilah ka cabso waxba lagagama tegin wax laga tegin lama arko sabir oo dulqaado waa laka cabsi hadegdegin waa laka cabsi idan waa wero aad u qiimo badanba waba aan ka tagin khayrka fa jaaa wiilka waa yimid waa xagee ka yimid dalabcilmi ka yimid soo laabtay ninki teg dhexdaala wax laga saaray waxbuu soo bartay meelo badan buu soo maray wuu soo noqday wey fa jaaa wiilkii waa yimid waa soo laabtay walaa yakaadu mana sigay yansaahunna inuu hilmaamo kelimadihi wayba u guntan yihiin meel alag buu ku guntay waa xifdiyey ittaqi illaaha wasbir walaa tastacjil inamaa huna alaaan waa saddex kelimad maxaa loo iloobiba naqariban baata nin doonaya inuu caalim soo noqdo diin badan soo xumbaaro saddex eroo loo dhibi inuu sii daayo waa mushkilo wey somaali waxay tahay niman kow dhaqin kun ma dhaqo neef adhaya ninka la siiye ama ceesaan la siiye ama sabeen ama ril ama sac loo dhiiba ama neef geel iyo intaa bal carruurta horta bal dhaqo oo ayadoo meel saari waay ma geel u dhaqahaya abadan ayib ninka ku bishilin si fiican u maamuli waaye intu u baahan yahay wuxuu maanta dhigan karo yani malyana ma maamuli karo hadhow waa ku ciyaarhaya u kharibhaya falamaa goortii jaa uu yimid ahlow xaaskiisi u yimid oo soo noqday wiilkii nazala wuxuu ka degay can raaxilatii gaadkiisi u saaraa falamaa nazala markuu soo degay addaara gurigi uu soo galay oo gaadidku ka dego gurigi uu soo aaday idaa huwa wuxuu murkuso ku baxay birajulin naa'imin injiifaba nin baaba gurigi hortiisa hurda mutaraakhin ka soo durugsan can haweenaydii xaaskii uu ka tegey guriga raatiisa jiifta meel ka sokaysa nin baaba goglanba nin weyn baaba yaallaba bimacnaa waa maxay waa ninkii islaamta kaa bartay kala goon baa ku qaban lahayd sooma uba jiifa intuusan dhaqdhaqaaqin laba islee ka dhig ayb faida huwa birajuli naa'imi mutaraakhin yani mutaakhir ka durugsan way ama ka fog can ilmarati haweeneyda wa idaa isla markaana imraatu xaaskiisii uu wiilku ka tegeyna naa'imatun waa jifta idan ninkan marka waxaa weeye waa mawlihii ninkii la taliyey ee aabbihii uu kala dardaarmay ee u guuriyey ee intaas soo dhaqahayo wey ayib reerkan uu sii yeelanaya halkaas iska jiifaasdaantana gurigo daciisa iska jifta ayib mawluhuna sida raajixa waa min almaxaarim mawluhu waa min almaxaarim sida raajixa loo badan yahay kana muuqanaya xadiidka faatima iyo kheyrkeed ba ka muuqanay ama waa lagu tirin karaa dhiba ma lah idan qaala wuxuu markaa wiilkii wallaahi maa uriidu ma doonahaya buur ballanka ilaahay maa antadiru bihaa ka sugi maayo buur asagaas yidhi seeftii iyo waranki wuxuu kaga soo tegey gaadiidka dushiisa marka wuxuu ninkan marnaba sugi maayo qalbigu iska yidhi intaad aayer tillaabo tukayso ood seefta soo qaadato intuusan kicin gowrac ayib fawallaahi ilahi baan ku dhaartay maa uriidu ma doonayo ma antadur inaan sugo bi haadaan midkan kada farajaca waa laabtay wiilkii ilaa raaxilatihi bay ku laabtay gaadiidkiisii falama araada markuu doonay an yaahuda sayfa inuu seefta soo qaato qaala wuxuu is yidhi wuxuu xusuustay dardaarankii ittaqi illaaha wasbir walaa tastacjil waxaa ku soo baxay dardaaranka isaga ah ilaahay ka cabso oo ninka dhiiggiisu waa ka xaran asal ahaan wax baneeyena weli kuma caddo aaniyan dulaado dhibbaa kugu iman kara bal iska sabir saddexa degdegin winto dhan ba wa ku dhacayaan waa meesha yaal hadda farajaca waa laabtay wiilkii wuxuu ka soo laabtay seefti falamaa qaama markuu soo istaagay calaa rasihi rasi rajuli naa'im ninkii jiifay yuu madaxiis soo istaagay wuxuu yidhi mara haddana wuxuu nafti baa siin weeday maa antadiru bihaada hayan ballankeena ka sugayni bur war seefta iso qabta daadib buu booday farajaca wuxuu ku laabtay ilaa raaxilati gaadkiis falama araada markuu doona an yaahuda sayfahu dakarahu qowlkii buu xusuustay dakara wuxuu xusuustay weeyey ittaqi illaaha wasbir walaa tastacjil farajaca waa soo laabtay haddana mar labaad sayfki ma soo qaadanin wuxuu u dhexeeyaa ninkii madaxiisii iyo gaadiidkii mar wuu tagaa mar wuu soo laabtaa ayib markuu ninka dul yimaad wuxuu dhihi nacas baata degiis baaba tahay ma ninka islaantaad agtagka daynaysaa seefta soo qaada seefta dib buu boodi markuu sababti laacin wuxuu dhihi warso laguma dhihi itaqi illaha wasbir walaa tastacjil farajaca ilayhi ninkiiba ku soo laabtay falama qaama calaa ra'sihi markuu madaxiisa soo istaagay istayqada arajulu ninkii baa toosay ninka marna sii boodi marna soo boodi shanqadha haddee ninku wuu dareema u kacay falamaa ra'aahu markuu arkay indhaha bab ku siiyey wasaba ilayhi waa ku booday facaanaqu waaba qooraystay waaba mawlihi wey ninkii isku soo booda lasqorqoraystayba ido marka waa sigtay ninkii muulaha dhiman gaad ninka gacalka u haysaniisii ilaa reerka lagaga tegey ee reerka dhanba lagaga tegey buu nin kale u qaatay mugta masayka baa madax maray in badan ninku waa maqnaa xilli aan mugta la sugayni nin meesha jiifo un hawsha halis wey idan ninkii gacalkiisa ahaa ee tolkiiba ahaydad wafigiisii ahay lagaga dardaarmay soo koriyey ayuu dili gaadhay ayib wa qabala waana dhunkaday wasaala waana weydiye reerka xaalkiisii iyo waxay ku baryeen iyo wii meesha seexiyey iyo wixi dhan bu weydiye qaala marka xuri waa oojinaya waxaa xoojinaya mawlihii baa odhanaya ka waran cilmigii xageed martay maxaa soo baratay see xaalku yahay xalay xageed joogtay goormaad timid wasaalahu qaala wiilii wuxuui maa asabtu bacdii wuxuu mawlihii maa asabta bacdii aniga gadaashay maxaad soo heshay cilmi ah maxaad soo baratay maxaad haysaa wiilio qaala wuxuui wiilku asabtu wallaahi khayran kaiira waxaan asiiboon bartay yani waxaan helo weeye khayr fara badan asabtu waxaan asiibay wallaahi bacdaka أنii mashaytu الlaylaة bayna الsayfi wa bayna ra'sika ثaلaaثa miraarin faxajazanii ma asabtu min اlcilmi can qatlika buuri intaan kaa tegey mawlow cilmi badan baan soo khayr badan baan soo asiibay waa maxay asabtu waxaan asiibay wallahi adiga gadaasho waxaan asiibay anii mashaytu inaan socday baan helay inaan socday alleylata xaaloo dhanba aan wareegahay oona ka daba noqonhaya bayna sayfi seefta inta udhaxaysa iyo wa bayna rasika madax ala saddex goor baan madaxaada soo istaagay ka laabtay seefta utagay ka noqday xaaloo dhanba waxaa idin dhexeeyay seeftayda faxajazanii waxaa iga hor istaagay maa asabtu waxaan soo bartay min alcilmi ah can qatlika leyla xalay inaan ku dilo xalay inaan ku dilo oon madaxaada labtooda waxaa iga hor istaagay wixi soo asibo khayr cilmi ah oo muxuu ahaa ittaqi illah wasbi walaa tastacjil idan marka waa in la fiirsado wey oon la degdegin ayib baabu tu'ada fi اlumuur mar labaad buu bukhaari ku soo celiy mise baabkun idin qoraya idinku ayib xadaثna abu macmar cabdالlahi bn camr bn abiاlxajaaj alminqari ثiqaة habt rumya bاlqadr qaala xadaثna cabdاlwaariث ibn saciid alcambari ثiqaة imaam qaala xadaثanii yunis ibn cubayd waa min iqaat الtaabiciin can cabdiraxmaan bni abi bakra can ashaj bni cabdilqays qaala qaala الnabiy sal ly slam ina fiika waxaa kugu sugan oo kugu jira la khuluqayn laba dabeecadood laba dhaqan baad leedahay alashaj ibni cabdilqaysow yuxibuhum allah ilahina uu jecel yahay waa laba dabci iyo laba khuluq iyo laba usluuboo rabbi subxaana wa tacala uu jecel yahay qultu waxaan ihi saxaabigii ahaa alashaj ibn cabdilqays wuxuu yidhi wamaa humaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow labadaa dhaqan ee ilaahay ugu khalqay rabbina jecel yahay maxay yihiin qaala wuxuu nabigu alxilmu dulqaad iyo walxayaau xishood wey sariig iyo xishood iyo dulqaad baa rabbi ku siy subxana wa tacaala xilmigu asal ahaan cinda alcarab waa alwaqaar xaluma arajulu fahuwa xaliim xaliimkuna waa ruuxa degane rasiinka ah rasiinka ee waquurka ah wey ayib haaliban macnaasay ku dhacdaa qultu waxaa ihi bu nabi maxamedow qadiiman kaana alkhuluqu aw xadiian bimacnaa xishoodkan iyo dulqaadkan iyo xilmigan ma wax rabbi ugu abuurayba mise waxaan hadda iska raadinay waxaan iska dandoonaya takalluf iyo taxallum miyaa mise waa wax khilqiyan rabbi ugu jiro sajiye ah ee abiica ah rabbi ugu abuuray qaala wuxuu ihi qadiiman waa mid hureera buu kugu abuuray subxana watacaala qultu waxaan bu haddaan saxaabigaada alxamdu lilah ilahay baa mahadleh alladii allah jabalani ugu abuuray una khalqay calaa khuluqayni laba dhabeecadood oo axabahum allahu rabbi u jeclaaday idan wixii wanaag ah markii waxyigii iyo hay wax sugan kaaga maqlaatay kacon waa inaad ilahay ku xamdida laga qaadanaya wixii fadli ee wanaag ah. tana la odhan maayo nabi maxamed waa soo diiday in ruux muslim hortiisa la ammaano oo ammaan laga horkeene muxuu nabigu ammaanay waa waxyi tan waa waxyi nabi maxamed waxyi buu ka ogaaday waxyigan ummadda in loo sheegan laga qarinin walaa taktumuuna idan waa min baab dikri اlwaxyi wa tabliiqi ila الnaas wey ayb aaniyan waxaa aamin laga ahaa aliftitaan ruux hadduu aamin laga yahy inuu ku fitnoobo yani ammaanta iyo hawshan madxiga ah aamin laga yahay wax dhiba mala in badan baynu soo mar xadaثana caliy bn abi haashim cabdالlah bn irbakh baa loo yaqaanaa saduuqun tuklima fiihi litawaqufihi fi masalaة الqur'an qala xadaثana ismaaciil bn ibrahim bn culaya xadaثana saciid bn abi caruba min aثbat الnaasi fi qataada can qataada bn dacamata sadusi qaal xadaana waxaa noo warramay haddaan qataadaya hayrkiiba nahay man laqiya alwafda ciddii la kulantay wafdigii aladiina kuwaasoo qadimuu u soo galo u yimid cala nabiy min cabdilqays reer cabdilqays wafdigii soo direen ee nebi maxamed u yimid taabiciintii la kulmay baa noo sheegay ama saxaabadii la kulantay baa noo sheegay وذكر قتاaدة قتاaدة wuxuu sheegay أbا نضرة يعني قتاaدة يروي الحadيiث عن أbا نضرة عن أبي سعيد عن النبي أن أbا نضرة wuxuu sheegay عن أبي سعيid يعني ذكر قتاaدة wuxuu sheegay أbا نضرة u sheegay oo يروي الحadيiث عن أبي سعيid قال وxuu أبو سعيid قاaل النبي رasuلku وxuu ku yihi لأشhل بن عبدالقays إنa فيika waxaa kugu sugan لkhصلatayni laba calaamadood laba dhabeecadood yuxibahum allah rabi uu jecel yahay iyo warasuul rasuulkiisa ay jecel yihiin alxilmu dulqaad deganaansho iyo wlanaa'atu kaatiyo kaatiya loo yaqaana xilmigu waa atacaqul inaad caqli badan isticmaasho hawsha aad marar badan caqli ku fiiriso inaad marar badan hawsha caqli ku fiirisood eegtaa la doonaya oo dayf iyo fududaan iyo degdeg lama doonayo ayb aaniya ama alanaaa hiya alwaqaar wاsakiina ruuxa isagoo degan yaa marar badan uu caqli yaraan kara mar asagoo caqli badan baa fudayd geli kara idan ruuxu waa inuu caqlina wax ku wado tacaqul fara badan iyo ka fiirsasho deganaashana uu ku darsado baa la doonaya haddaadan haynin iska raadin tabartaadaa xadaana cabdulahi bn cabdilwahaab alxajari abu maxamed albasri sheikh اlbukhaari wاnasaai dhowr hor baynu soo maray sheekh asaga qaala ahbarna bishr bn fadl ibn laaxiq arakaashi abu ismaaciil albasri iqat caabid qaala xadaana qura ibn khaalid albasri iqat fabt can abi xamzata cafwan can abi jamra abi jamra nasr ibn cimraan adabci iqat imaam waa ninkii ku riyoon jiray marka ibn cabaas iyo bacdu saxaabad masle isku qabteen habeenka intuu riyooday kama fi saxiixayn ku riyoon jiray nabi maxamed intuu ku riyood nabi maxamed su-aasha weydiin jiray ee nabigu yidhi waxaa saxan ibnu cabaas ee ibnu cabaas u yidhi xoolahaydo dhan kala barqaado waxaan hayana ku wareeg maxaa yeelay maxaa yeele wuxuu ku riyoy ru'ya saalixa saadiqa ayib ninkaas wey waana nin la abi xamse isna dabaqana dhac laakiin abi jamra nasr ibnu cimraan baa loo yaqaana dhowrka bani somr qaala qaala nabiyu nabi maxamed wuxuu ku yidhi ashaj ashajkuna asal ahaan waa ruuxa dakran ee wejiga nabarka kule ashaj cabdilqays ina fiika waxaa kugu jira lakhaslatayn yuxibhum allah ilahay uu jecel yahay oo ah alxilmu wاlanaa'atu xadaثna qays bn xafs الtamimi الdarmi ثiqة lahu afraad qala xadaثna طالب bn xujayr mukhtalafan fiihi ila an الraajic anahu saduq xasan الxadiiث alcabdi qala wuxuu uhi sheekhaas xadaثanii huud ibn cabdilah bn sacd ninkaa waa ضaciif huud ibn cabdilah bn sacd waa ضaciif xaafidku wuxuu leeyahay waa maqbuul dahabna wuxuu leeyahy waa majhuul wa huwa cilaة الxadiiث samica wuxuu maqlay ninkaasi maziidaة alcabdi oo saxaabi ah sida loo badan yahay qaala wuxuu yihi sheekhaas jaءa alashaj baa yimid yamshi asagoo soconay xataa akhada ilaa uu qabtay biyadi الnabiy yani ninkaa nabig wuxuu ku ammaanay dad badanoo wada socday ahaayeen waftigii kale intay awrtii fadhiisiin arumiy durbaha harada ka dhigeen bay si halhayla usoo ordeen ayagoo sabaabadoodii iyo boodhkoodii iyo safarkoodii qaba iyo durba nabigii u yimaadeen awrtii iyo geela meel fiican aan geyn ashiic cabdilqays wuxuu sameeyey hirtigii uu matay gaadadkii wuu fadhiisay wuu arumiyey kadib heryadii buu ka dhigay asagiibuu dafro meel fiican buu geeyey dharkuu qabay safarkee watay buu iska siibey wuu soo qabaysay dhar cusub buu soo xidhay markaasuu nabigu yimid cufurta e deganaanshaha meesha ku jira ayib wadaad sayfyaalkii hore ka mid ah ee uun soomaalida roogi jiray baa dad badan baa u yimid oo ziyaaro ugu yimid niman soo bururaya mid soo galgashay iyo mid meelbila ka soo e, orday iyo mid carays kusoo roga adigu waa la burburtay oday soomaaliyeed baa asagu mar dambe iska yimid sayidku u qabsa wuxuu ui maxaa dadka ordahayee marqaamay iyo salaamay o dhunkada ee rafahanay gelgalan e kaa duway wuxuu ui sayidii dagamakaa jecl laakiin isbihindintaan aqoonin buui dagamakaa jeclee laakiin isbihindintaan aqoonin gacanlacamlayntaan aqoonin tamalluqa ma aqaana buui laakiin kulligan kuwan ordahaya buui cid iga kaa jecel ma jirta buui yani deganaansho wadno badan buu ku anfacahaya idan ashaj cabdilqays arrintaasaa ka mid aha arrimaha nabigu sal slam uu kusii tilmaamay inuu hawshan sheego ku kentay <clears throat> faqabalaha markaasuu nabiga gacantiisa dhunkaday salawatullah waslamu calayh faqaala lahu nabiyu nabiga wuxuu ku yidhi ama ina eh, fiika ama in kaana amru kadalika wey maadaama aad si deganaanshaah oo nadiifa oo hufan aad ku timid raggii ordayana aanan soo raacin ina fiika waxaa kugu jira la khuluqayni laba dabeecood baad leedahay yuxibahum allah ilah u jecel yahay wa rasul rasulkiisa jecliyey qaala wuxuu ihi saxaabigii cabdilqays eh, ashaj ahaa jablan jubiltu calayhi jabla yani ma khalqan abuur miya jubiltu calayhi lagu abuuray ma abiicad rabbi ugu abuurayba waaa la abuuray maci aniga la jidankayga bimacnaa ma shay aan iska raadinhayo markaan iska keeno iman hayaa mise waa shay rabbi uga abuurayoo jir kamida dhaqankayga ka mid a ayib qaana wuxuu uhi bal jablan sajiyey dabeeco wey jubilta caleyh lagugu adoo lagugu khalqay wuxuu rabbi ku siiye wey qaala wuxuu uhi saxaabiga alxamdu lilahi aladii jabalanii allah igu khalqay ugu abuuray baa mahadleh calaa maa shay u abuuray yuxib allaahu wa rasuul ilahay rasuulkiisa ay jecel yihiin daciif اlisnaad bal waa munkar qaabka xadiidku u socdo iyo isnaadkiisuna waa daciif matniga nakaarah ku jirta riwaayadka hore saxiixaha ayaa toosan baab اlbagyi aynu ku joogna hada wbilaahi atowfiiq